بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إن شاء الله تعالى فرسك وحن قبل الله بين آيات سديتا يسغال من سورة البقرة إلى آيات بقول يكو qoladii reer yahuudeed waa kii dacwada loo keenay muusaa kitaab la siiyey marka waxaa la yidhi wakti kasta oo rasuul waxayna jeclayn uu ula yimaado miyey kibraya oo ambiyada qayb kamidana beeninaya ah, qaybna dilaya marka waxay yidhi qulubunaa qulfun qulubta iyadu way daboolan tahay bay dhaheen marka ma daboolno oo daboolkaale ma saaree lacanahum ullah allah gaalnimadooda darteed u lacnaday oo uga dheereeyey khayrka marka qaaliila maa yuminuun in yar bay waa isla qoladii la hadal hayay walamaa jaaahum markuu u yimid kitaabun kitaab yahuud markuu u yimid min cindillaahi alla agtiisa kitaabkaasoo musadiqun rumaynaya limaa macahum wixii macooda ahaa oo towreed rumaynaya oo towreedu waxay sheegaysay oo sifadii nabiga sheegaya wa kaanuu waxayna ahayn min qablu hor waxay yastaftixuuna kuwa ku gargaar dalba cala aladiina kuwii kafaruu gaaloobay nabiga bixi doonay ku gargaar dalbi jireen falamaa jaaahum markuu u yimid maa carafuu waxay yaqiineen ay garanayeen oo ay towrada sii sheegaysay kafaruu way ka gaaloobeen bihii wixii ay yaqiineen bay gaaloobeen falacnatullah lacnad ilaahay baa dushooda ah falacnatullaahi alla lacnadiisa calalkaafiriina qoladan yahuuddu way ogaayeen nabiyullaahi maxamed inuu baxayo sifadiisii oo dhan bay markuu kitaabkii saas ahaa u yimid waagii horena waxay dhihi jireen mushrikiinta islayn jireen ree bani kadafaan iyo mushrikiinta nabiga bixi doono markuu baxo yaanu idinka adkaan doonaa ilaahu nabigaa nagu si ilaahu nabigaa noo keen waa istiftaax kuma tawasuuli jirinoo binabiyi baanu idinku jabinaynaa ma dhihin nabigaasu markuu yimaadaanu idinka adkaanan ilaahu nabigaa noo keen bay dhihi jireen way ku dalakasheen markuu yimid bay diideen iyagoo garanaya yay diideen marka qofka xaqdiidaha ah lacnatullah caleyh xaqdiidaba hadduu yahay hadda yahuud keliya ma aha qof kasta oo xaqa diida lacnatullah caleyh marka dadka ruux gaara lama lacnado shaksi gaara lama lacnado hadduu gaal yahay ilaahu hanuuni baa la yidhaah ama waa la iska aamusaa laakiin si guud waa loo lacnadaa weyn waayo kanaad lacnadaysaay waa suuragal inuu xaqa ku soo hanuuno hanuuno marka meeshaad ka dhihi lahayd ilaahu lacnad ku rid ilaahu hanuuni dheh waa shaksi gaara ah markuu yahay laakiin koox markay yihiin isku dembi ah lacnadaa dusha laga saari marka nimankaasu nabigii ay ku gargaar dalbi jireenoo ilaahu nabigaa noo keen si aanu mushrikiinta isaga celinno ay dhihi jireen mar alle markuu u yimid way diideen anagu nabigana waa nabi carbeed baynaha annagaba maaha bay dhahdeen waxay isu haystaan shacbullaahi mukhtaaro inay dadkao dhan ka fiican yihiin bay isu haystaan walamaa jaaahum markuu u yimid qoladaa yahuudda ah kitaabun kitaab min cindi illaahi alle xaggiisa uga yimid kitaabkaasoo musadiqu rumaynaya limaa macahum wixii macooda oo towreeda kitaabka yimidna waa qur'aanka kariimka waxyiga nabiga loo keenay wey wixii ay hayeenna wuu rumayno dhammaan sifadii nabiga ee ku jiilay towreed baa kitaabkanu xambaarsan yahay wa waxayna ahaayeen min qablu hor yastaftixuuna kuwa uga gargaar dhalba cala aladiina kuwii kafaruu gaaloobay bay nabiga uga gargaar darbi jireen ilaahay uga gargaar bar jireen nabigaoo waxay ku dhihi jireen waan iska kiilcelin doonaa nabiga bixi doona falamaa jaaahum markuu u yimid maa carafuu waxay yaqiineen oo nabiyullaahi maxamed oo sifadii wataa kafaruu way ka gaaloobeen bihi nabiyullahi maxamed bay ka gaaloobeen iyo waxyigiisii fa allah lacnad allah dushooda lacnad allah calalkaafiriin gaalada dushooda bisa mashtarow allah wuxuu leeyahay bisa waxaa xun mashtarow waxay ku iibsadeen bihi shayga anfusahum naftooda ku iibiyeen waxay naftooda ku iibeenay waa maxay an yakfuruu an yakfuruu inay gaaloobeen weeye bimaa shay ka gaaloobeen anzala allahu alla u dejiyey baqyan xasad dartii iyo quuri waa maxay xasayaan an yunzila allaahu inuu alla kusoo dejiyo min fadli fadligiisa waxyiga calaa man yashaa qofku doon min caadi oo nabiyullahi maxamed fabaau way la noqdeen biqadabin cadho calaa qadabin waxay naftoodii ku iibiyeen gaalnimo ile naftoodii markay xaqii ka lexdeen oo gaaloobeen naftoodii way gadeen shaydaan bay naftoodii ka gadeen oo xaggay geeyeen marka allah wuxuu leeyahay midda kale waxaa ku wacan oo ugu wacan inay gaaloobaan way yaqiineen sifadii nabiga xaasidiin weeye oo nabiyullaahi maxamed waxaa lagu soo dejiyey iyo xaasidiin ku yihin oo u quuri la-yihin <clears throat> marka ilaahayna fadligiisa qofku doonu yuu ku soo dejiyaa oo fadligu hadda waa waxyi nabilahi maxamed buu kusoo dejiyo la doortay bisa waxaa xun mastaro waxay ku iibsadeen baa xun bihi shayga anfusahum naftooda naftoodiibay intay iska tuureen yay gaalnimo qaateen waxay naftooda ku iibsadeen waa maxay an yakfuruu bian yakfuruu waa inay gaaloobeen bimaa shay ka gaaloobeen anzala allaahu alla dejiyey baqiyan xaasidnimo darteed iyo quuri waa maxay xastayaan an yunzil allaahu alla inuu ku soo dejiyo min fadlihi fadligiisa calaa man yashaau qofku doon min cibaadiha oo nabi ilaahi maxamed sidee nin caraba loogu soo dejiyey leeyihi annagaba shacbullaahi mukhtaareh fabaa-uu way la noqdeen yacni gorgoradii meesha ee inay xaqa raacaan la rabay waxay la noqdeen biqadabin cadho oo calaa qadabin cadho dul saaran labada cadho ee dul saaran waxaa weeye kitaabkoodii hore tawreedaha kuma camalfalin ila hadday ku camalfalaan xaqay raaci lahayn kan dambena way beeniyeen waa laba cadhoo isdul saaran wey xaasidku waa wax dhib badan wey xaasid waxa weeye waa qofka oo qofka kale nicmadu hayso inuu ka zuusho uu doonayo waa xaasid wey wax kamasho la yidhahdaa jirtoo nabigu laa xasada ilaa fi alaai waa kamashaa soomaalida lagu yidhaah waa qofkaa oo doonto wuxuu yahay in la kaa dhigo oo sidiisoo kale alla kaa dhigo marka xasadku waa dhibaato badan yahay baa-u waxay la noqdeen biqadabin oo calaa qadabin cadho dul saaran kitaabkoodii hore ay ku camalfali waayeen iyo kitaabkan dambe ay beeniyeen welilkaafiriina gaalada waxaa u sugan cadaabun cadaab muhiinan oo dulli ah cadaab ayna ka soo waaqsan karinin oo dulleeya oo guba oo dhiba oo rajahoodii oo dhan tirtira waa dulli cadaab duleeye wey waidaa qiila markii lagu yidhaahdo lahum nimankaa yahuudda ah aaminuu rumeeya bimaa anzala allaahu alla wuxuu soo dejiyey oo diintan nabiyullaahi maxamed lagu soo dejiyey ah qaaluu waxay dhihi anuminuma waxaanu rumayn bimaa kii unzila maya qaaluu waxay dhihi numinu waxaanu rumaynaynaa bimaa kii unzila calaynaa annagana lagu soo dejiyey wayakfuruuna way ka gaaloobayaan bimaa wara'ahu wixii ka dambeeyena way markii la war kitaabkan rumeeye kii hore anaga nagu filan bay yidhaahdeen wahuwa alxaqu kan dambe ee soo degay baa xaqii ah musadiqan welibana wuxuu rumaynayaa lima macahum wixii macooda dhaqanka yahuudda waxaa ka mid a ah. <clears throat> markii la yidhaha war xaqa soo raaca oo nabiyullaahi maxamed waa khayru khalqillaahi oo waa kaad tawreed ku ogeydeena soo raaca maya annaga taayadii horaa nagu filan bas waxba uma baahnin diin kaloonu raacno uma baahnin yaa nagu filan wixii kaa ay sheegayaan baynu rumaynayaan waxayna ka gaaloobeen kii ka dambeeyey oo kuwii hore nasakhay kaas ay beeninayaanna isagaa xaqa wey idaa qiila lahum markii lagu yidhaahdo aaminuu rumeeya bimaa anzala allahu alla wuxuu dejiyey oo qur-aanka kariimka ah qaaluu waxay dhihiin numinu waan rumaynaynaa bimaa ki unzila calaynana lagu soo dejiyey wayakfuruuna way ka gaaloobayaan bimaa waraahu wixii ka dambeeyey wa alxaqu kaa dambaana xaqa musadiqan xaalo uu rumaynay limaa macahum wixii iyaga macodo oo towraada qul waxaad ku tidhaa haddaad wax rumayseen oy runtiin tahay falima taqtuluuna maxaad u layseen ambiyaa allahi ambiyadii alla maxaad u layseen min qabl hor in kuntum muminiina haddaad muminiin tihiin haddaad leedihiin kiina lagu soo dejiyey baan rumaynaynaa oo iimaan aada leedihiin maxaad ambiyada u layseen ilan qof iimaan lihi ambiyada iyo ducaadda ma laayeen marka ambiyada ay laayeen waxaa la mid a ah dadka ducaadda muslimiinta ee dadka wax u sheega dadka la colooba oo laaya yahuudka anbuu noqonaya ducaadda islaamka ah qofkii la colooba kuwaan buu lamid noqonaya midda kale masalada kale waxaa jira qof hidiya dhaqan aaminsan oo haddaad wax u sheegta oo tidhaahdo war sidana xaqiiha soo raac may anigu sidan baan hada maqli jira oon ka soo gaadhay dadkii hore waa sidaa wey waa kuwan buu lamid yahay yahuudun buu noqonaya kuwan buu lamid yahay qul waxaad ku tidhaa haddaad mu'miniin tihiin falima taqtuluuna maxaad u layseen ambiya allahi ilaahay ambiyadiisa min qabla hor maxaad ugu layseen in kuntum muminiin haddaad muminiin tihiin sidanaad sheegaysaan haddaad muminiin tihiin walqadyaad weli iyagii baa lala hadlaya walaqad jaa'akum waxaa idinla yimid muuse idinla yimid muuse muuse bilbayinaati xujooyin cadcad uma itakhadtum waxaad yeelateen alcijla dibigii ilaahan baad ka yeelateen min bacdihi min bacdi dahaabihi intuu tegey kadib wa antum idinkuna daalimuuna waad gardareydeen markuu nabiy llaahi muuse duurisiina lagu marti qaaday ee diinta loo soo dhiibayey oo dabadii dibi samaysateen mucjizooyinka ay ula yimaadeen waxaa ka mid a xorowgii ay ku xoroobeen reer qibligii ay ku xoroobeen oy badda soo mareen oo dhulkoodii hooyi iyo ay ku soo noqdeen shaam oo meel ka dal wanaagsan adduunku lahayn waxyaabo badan oo mucjizaad arkeen marka iyagoo intaasoo mucjizaad arkay yaa muuse markuu ka tegay oo duurisiino lagu martiqaaday oo loogu yeedhay yay dibi ilaah ka samaysteen ninkii muuse saamiri ahaa yaa xullidii ay wateen oo masar kala yimaadeen intuu dhalaaliyey yuaari farasi rasuul waxaa la yidhi maliku jibriil faraskii uu watay meelihii uu cidida dhigayey oo dhaqdhaqaaqi buu arkay oo yar dhaqdhaqaaqi buu arkay intuu soo qaaday iyuu xullidii ku shubay markaasuu dibidii lahu quwaa wuu ciyey dibigiibaa ciyey markaasay caabudeen oo dibiga hareeraha iska tubeen nabiyullaahi haruunna way diideen war waa idin sidee bay yidhaahdeen ma waxaad sugi weydeen waa ka nabi muuse markuu soo noqday dee dibigii intuu burburiyey badda ku tuuray marka hadday idinka dhab tahay waxa weeye intaasoo xaqa idin yimid walaqad jaa'akum waxaa idin yimid muusa muuse bilbayinaati xujooyin cadcad buu idinla yimid uma itakadtum waad yeelateen alcijra dibigii ilaahan itakada mafcuulkeedii labaad wuu go-an yahay ilaah baad ka yeelateen min bacdihi min bacdi dahaabihi intuu duurisiina u kacayo tagay waantum idinku marka daalimuuna waad gardarraydeen xaqii baad ka baxdeen daalimka waxaa la yidhaha qofka xaqa ka baxaa waid akhadna mihaaqakum haddana iyagii baa lala sii hadlayaa wadkuruu xusuusta oo ku baraaruga id wakti akhadna aanu qaadnay mihaaqakum ballantiinii aan qaadnay xooga badnayd wa rafacnaa aan kor yeelay fawqakum dushiinna aduura buurtii aan kor yeelay wa qulnaa lakum aan idiin yidhi khuduu qabsada maa aataynaakum waxaanu idinla nimid oo diinta ah biquwatin Ah, dhab ku qabsada wey wasmacuu dhegaysta dhegaystaoo yani u hogaansama weye oo fahma qaaluu waxay idhi samicnaa maqallay horta wacasaynaa diidnay washribuu waxaa la dhansiiyey fii quluubihim qalbigooda alcijli dibigii xuba alcijli dibiga jacaylkiisii yaa qalbigooda la dhansiiyey bikufrin bisawa kufrin xubigiiba waa laga soo qaadayaa wax la cabo oo kale marka waxa la cabo qalbiga markuu galo xididadii waxaasuu kala raaca dibiga jacaylkiisiibaa qalbigoodii kala raaco qalbigoodii sidii waxay cabeen oo kale yuu ka dhigay waxaa kaloo laleeyahay dibiga nabiyullaahi muuse markuu burburiyo biyihii ku tuuray yay cabeen biyihiibay ka wada cabeen kulligood ko alla kii dibiga caabuday oo kale bishimihiisii baa guduutay oo dahab u yara kaaday kii caabuday oo dhan taasuna fasilaad ba ahayd ku dhacday markaa qalbigoodaa dibiga la dhasiiya xubbal cidli way dibiga jacaylkiisabaa qalbigooda degay sidii waxay cabbeen oo kale yuu xidadadoodii wadnahooda kala raacay way allah wuxuu leeyahay waid wadkuruu xusuusta oo ku baraaruga id wakti akhadna mihaaqakum ballantiina aan qaadnay ballantii idinka qaadnay ballanta laga qaado maxay ahayd towreed qabsada oo ku dhaqma wa rafacnaa fawqakum dushiina aan kor yeelay aduura inta burtii la kor yeelay yaalqaata وqulnaa lakum aan idin idhi khuduu qaata maa ataynakum waxaan idin keeni biquwatin dadaal ku qaata dadaal wasmacuu dhegaysta oo maqla oo sidaa yeela wey marka waxaa la leeyahay markaa buurta la dul dhigay intay intay dhulka wada galeeyey sidaa indhihii u binaynayeen marka allabariga ay hadda ku allabaryadaane waa lagu nabadgala yidhaahdeen sidaasay u sujuudaan sujuuddoodu waa sidaa qaaluu waxay dhiheen samicnaa horta maqallay hadalka maqallay laakiin wacsaynaa waan diidnay anagu ma yeelayn ma yeelaynay ku yidhaahdeen waa tawreed waxay diidan yihiin waushribu waa la dhansiiyey fii quluubihim qalbiyaalkooda alcijla xub alcijli dibiga jacaylkiisii baa la dhansiiyey jacaylkiisii baa sidii waxay cabbeen oo kale laga dhigay bikufrihim bisababi kufrihim gaalnimada darteed qofka gaalka ihi baadilkuu jecel yahay <coughs> qofka gaalkii baadilkuu jecel yahay qul waxaad tidhaahdaa bisama shay baa xun yamurukum idin amri bihi shayga iimaanukum iimaankiinu in kuntum muminiina muminiinba haddaa tihiin iimaankiinu haddaad muminiintiin waxa iimaankiinu idin amray ila iimaanku wuu amraa dadka oo markuu qofku mumin yahay iimaankii wuxuu kugu kalifay inaad dhaacaysatood alla ka baqdo oo aad sidaa yeesho kugu kalifay iimaankiinu hadduu idin amray inaad cisyaan la timaadaan ood xaqa diidaan haddee waa iimaan wax xunbu iimaankiinu yahay iimaanba maaha kaasi oo haddaad muminiintihiin wey muminiin maba tiidin wey macnihii qul waxaad ku tiraa bisamaa shay baa xun yamurukum <coughs> idinbihi shayga iimaanukum iimaankiinu iimaanka idin amray oo idinku xambaaray <coughs> inaad xaqa diidaan waa iimaan xun wey iimaan ma aha kaasi wain kuntum muminiina haddaadba muminiintihiin de maba tiidine allah wuxuu yidhi qul waxaad tidhaa nabiyullaahi maxamed baa loo sheegaya in kaanad hadday tahay lakum idinka addaaru laakhiratu daarta aakhiro cindallaahi alla agtiisa khaalisatan tii gaaraho idinka idin gaara min duuni naasi dadka kayrkii idinka idin gaara fatamanaw lmowta geeri tamaniya si aad uga raysataan dee dhibkan aad ku jirtaan ilaahuna dildhaha in kuntum daadiin saadiqiina kuwa run sheegay waxay yidhaahdeen naxnu shacbullaahi lmukhtaar bay yidhaahdeen aakhirana keligaiyo unbaa geli jannada bay yidhaahdeen marna waxay dhaheen maalmo kooban unbaanu gelaynaa marka waxaad nabig nabiga waxaad u sheegtaa baa layidhi hadday daarta aakhira idin gaar tahay dee ilaahuna dildhaha oo dhibaatadan ka raysa ilan ruuxa isku huba inuu janno gelayo adduunyada waxba ku fali maaye ilahu idil buu le car sidaa dhaha adduuntuna e, e, yahuuduna wax ka naf jecel waa la waayay waa fulaye ma og tahay hadda falastiintana islaayaan falastiintu markay dhagax soo qaadata dabaabad iyadoo wata iyo cagaha wax ka dayaya oo waxay aaminsan yihiin dhagux hadduu ku dhaco akhriyo adduunka inuu ninkaasi seegay diin ahaanbayba sidaa u aaminsan yihiin fulinimadiiba heerkaa gaadhsiisay qul waxaad ku tiraa baa layidhi in kaanad lakum hadday idiin sugnaatay addaaru alaakhira in kaanad hadday tahay lakum idinka hadday u tahay addaaru alaakhiratu cinda allahi alaagtiisa khaalisatan tii u gaara khaalisatuntaas lakum taasi khaalisatan bay ku tacalluqi oo min duuni illaahi dadka kale uuna ku jiro dadka kale kayrkii ah fatamanaw lmowta geeri tamaniya oo ilaahuna dil dhaafle eh, hadda ila jannadii baad gelaysaan in kuntum saadiqiin haddaad run sheegaysaan oo daarul aakhira idinka idin gaar tahay walan yatamanawhu buu alla yidhi ma tamaniya abadan weligood <clears throat> bisababi maa shay sababtii qadamad ay horumarsatay idiihim gacmahoodiio dembigay galeen bay og yihiin aakhare waxa uga horeeyay garanayaan <clears throat> aydiihim baa gacmahooda waxay hore marsatay yaani waxa waxay ama gacan ha ka shaqeeyaan ama af ama lug ha ka shaqeeyaan waxii ay shaqaysteen marka gacmaha inta badan waxaa loo cabiraa ficilka inta badan gacmaha qabta wey saasaa loo cabiraa walan yatamanawhu abadan weligoo tamanii maayaan aakhiro iyo dhimasho bisababi maa shay sababtii qadamad ay hore marsatay hore marisa aydiihum gacmahooda walaa yatamanawnahu abadan suuratu almulki wallaahu alla caliimu wuxuu og yahay biaalimiina aalimiintu ogyahay wuuna abaalmarinay nimanka yahuudahee aalimiinta allah waa ogyahay aalim oo dhanna alla waa ogyahay yahuud keliya lama dhihin waa aalimiin qof kasta oo aalima alla wuu ogyahay wallahu aliim biaalimiin walatajidanahum yahuud waad ku ogaan axrasanaasi dadka kuwa ugu dadaal badan inay yihiin calaa xayaati nolosha wa min aladiina xataa kuwiibay ka dadaal badan yihiin ashrakuu mushrikoobay bal wax kale daayo mushrikiintan aan waxbaba aaminsanayn iyo xataa ka nolol jecel yihiin dadka oo dhan guud ahaan nolosha way uga dadaal badan yihiin kuwa mushrikiintaana gaar ahaan mushrikiintan aan qiimoba lahayn xataa kuwa way ka dadaal badan yihin way ka fulaysan yihiin walatajidannahum waad ku ogaan yahuudda axrasa naasi dadka kuwa ugu dadaal badan calaa xayaati nolosha ومن الذين كوين حتى وكدد البدنهم أشركوا مشركوا يود وحوج عليه أحدهم متكود يهوده لو يعمروا هذه العمر الداريه ألف سنة كل سنة هذه العمر الداريه وما هو عمر قاسنا ماها بمزحزحه كفق من العذاب عذابك أن يعمر إلى عمر السيء ضميرك هو ذا عمرك نعلي أن يعمر ذا الضمير مركا وحوي وحي جعليه سيدا ونفج عليهين kun sano inay noolaadaan bay rabaan waa kun sano inay noolaadaan bay rabaan maqarkaa dheer cimrigaa dheer inta badanay joogaan cadaab kama fogeynayo haggaadhe inkastaba ha jireen waa kuwii cadaab galo waxaa la yidhi nabiyullaahi nuux kun sano iyo lixdan buu jiray baa layidhi adood waa iska qiso xadiid saasa ma aha marka waxaa la yidhi bal ka warran adduuno daar intaan xaggan ka galay aan xaggaa uga baxay unbay ila tahay buuri intaan joogay bilmatal afartan sano waa markii loo waxyooday sagaal boqol iyo konton sanona daaci buu ahaa lixdan sanona bacda duufaan buu noolaa iyo lix biloodoo duufaankii ah intaasuu noolaa marka waxaa la sheegay inuu sidaa yiri marka macnuhu waxa weeye kun sano xataa hadday noolaadaan iyo laba kun waa kuwii cadaab gala o waxba cadaab ka celin mayso laakiin qofka muuminkaah la cumri dheereeyo isaga danbay u tahayo qofka hadduu mumyo la cimri dheereeyo dhaaco badan buu la iman hadduu dembi iyo waxoogay lahaa wuu ka tooba keeni marka cumriga dheer muminiinta wuu fiican yahay yowadu wuxuu jecel yahay axaduhu midkood low yucamaru haddii la cumri siin lahaa la cumri dheerayn lahaa alfa sanatin kun sano wamaa huwa cumri dheerayntuna ma aha bimusaxsixi ku ka fogeyn min alcadaabi cadaabka an la yucamara in la cumri dheeraysiiyo wallaahu alla basiirun wuu arkaa bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan dee alla wuu arkaa waxay camal falay waa maxay wuu ka abaalmarin doonaa qul waxaad tidhaahdaa man kaana qofkii ah caduwan cadow lijibriil u ah fa inahu jibriil nazalahu wuu ku soo degi calaa qalbika qalbigaaga nabiyullaahi maxamedo biidn illaahi ilaahay idankiisa nazalahu qur-aanka wuxuu ku soo dejin nazalahu qur-aanka wuxuu ku soo dejin calaa qalbika biidnilaahi ilaahay idankiisa musadiqan xaaluu qur-aankaa kugu soo degay rumeeyey limaa bayna yadayhi kutubtii ku horreysay iyo wahudan xaaluu hanuun yahay bushraa bishaar lilmuminiina waxay yidhahdeen nabiyullaahi maxamed la yidhaah bal dhowr su-aalood baanu ku weydiinay nooga jawaab markaasuu yidhi ballan ii qaada inaad raacaysaan waxay dheen bal waanu ballan waxyaabahay weydiiyeen waxaa ka mid a ah nebi yacqoob wuxuu isaga xaaraameeyey hilibka geela wuxuu yihi cudurka geestahaanta la yidhaah baa qabtay markaasuu wuxuu nadray haddii ilaahay caafiyo inuu hilibka kuu ugu jecel yahay caanaha kuu ugu jecel yahay inuu iska xaaraameeyo waxa weeye waa hilibka geela iyo caanaha geela wey masaa'il kalena way weydiiyeen markaasay yidhaheen haddaanu ku raaci amaana ku diidi saaxiibkaa waa kuma ka waxyaa kuu soo dejiya rasuul walba ilen nabi baa u yimaadee saaxiibka waa kuma markaas yiri waa jibriil markay tiri kaasu caduuna weeye waa waa dagaal ooga bay dhaheen waxa weeye qatli iyo dagaal ooga weeye bay dhahdeen cadowguna annaga noo yahay bay dhahdeen daad dhihi lahayd mikaa'iil raxmadda iyo dabaysha keena <clears throat> waxaan ku raaci lahayn markaasuu alla wuxuu yidhi jibriil ninkii nacab waxba yeeli maysa wey nacaybkoodaas waxba yeeli mahay waxyiga sidii unbu u wada nacaybkaa iyagu nacab yihiin jibriil waxygu joogsan mahayo qul waxaa tidhaa man kaana qofkii ahaaday caduwa kii u cadowa lijibriil fa inahu jibriil nazalahu qur'aanka wuxuu ku soo dejin calaa qalbika qalbigaaga biidn illaah ilaahay idankii yani ilaahay baa amray ee jibriil isagu waxyiga ma samaynin musadiqan xaaluhu waxyigaasi rumaynayo limaa baynayda kutubtii ka horreysay towreed iyo kutubihii hore xagga tawxiidka iyo xagga sifadii nabiga iyo xagga akhlaaqda iyo wax walba wahudan hanuun weeyaan kitaabkaasi weeye iyo bushraa bishaar lilmuminiina man kaana waa lasii ballaadhiyo man kaana qofkii ah caduwankii cadowwa lilaahi alle iyo malaaikati malaaigtiisa warasuli rusushiisa iyo wajibriila jibriil wamikaala mikail fain allaha alla caduwun cadow buu yahay lilkaafiriina gaalada waxaa loo sheegayaa mikail iyo iyo malaa'igta iyo rususha oo lala coloobayo alla oo lala coloobay inay tahay baa loo sheegaya midda kale malaaigta way soo galeen jibriil iyo miikaal malaaigta way soo galeen haddii la yidhaahdo man kaana caduwan lilahi wa malaa'ikatihi oon jibriil iyo mikaail la sheegin haddee malaa'igta kale unbay u qaadan lahaayeenoo mikaail iyo jibraail xukunkii ay ku rideen unbay ku dayn lahaayeen oo mikaailna way jecel yihiin jibriilna waa cadow markaa labadii ay kale doorteen yaa labadiiba meesha la keenay isku mid yihiin meesha dambe xagga carabiyada carabiyada caduwin lahum caduwin lahum carabiyada waa sidaa oo haddii shay daahiri soo horo maro damiir baa loo celiya marka lilkaafiriinada waxay ku muteen nacaybka iyo xumaanta waxay ku muteen yaa gaalnimadoo la sheegaya man kaana qofkii ah caduwan kii u cadowahoo necab lilaahi aliyo wamalaa'ikatihi wa rasuulihi iyo wa jibriila jibriil iyo wa mikaal fa ina allaha alla caduwun lilkaafiriina gaaladu cadow u yahay allah wuxuu yidhi walaqad anzalnaa nabiyullaahi maxamedow walaqad anzalnaa waan dejinay ilayka xaggaaga aayaatin aayado bayinaatin oo cadcad oo waadixa ah, oon qarsoonayn aayad kawni ah oo mucjizada ah iyo aayad samaawi ah labadaba wamaa yakfuru kama gaalooba bihaa aayadaha ila alfaasiquuna kuwa xaqa ka baxay mooyeen aayadaha nabiyullaahi maxamed loo keenay ee kawniga ah iyo kuwa samaawiga aho qur-aanka oo waxyiga ah qof ka gaalooba haddaad aragto waa qof caqli xun oo faasiqa wey qof alla qofkii caqli lahoo xaqa garanaya raaciya wey allah wuxuu leeyahay walaqad anzalnaa waan dejinay ilayka xaggaaga nabiyullaahi maxamedow biaayaatin aayaatin bayinaatin cadcad wamaa yakfuru kama gaalooba bihaa aayadaha ila alfaasiquuna inagana hadda waa laina sheegi faasiq ha noqone aayadaha nabiyullahi maxamed keene gaalnimada waxaa ka mid a ah aayadaha laga gobay hadduu lafdiga rumeeyo laakiin aanu ku camalfalin ka war ma fiicna kaasi waa fasid aw kulamaa caahaduu yahuud baa la sheegi aw kulamaa caahaduu mar kastoo ay ballamaan cahdan cahdi nabadahuma waxaa tuuri fariiqun qayb oo minhum iyo ka mid a ah. bal agaruhum badankood laa yuuminuun waxba rumayna yahuudda waxaa caadiya ballan kasta markay qaadaan in qayb ka midii ka baxdo haddayna ka wada bixin nabiga markay su-aalaha weydiinayeen ballan waxay u qaadeen inay raacayaan way ka baxeen ballantii ay nabiga waanu ku raaci bay dhaheen waa inaad xaq tahayna waanu ognahay way ka baxeen way marka yahuudda dhaqankeedaa sidaa ballan kastoo ay qaadaan way ka baxaan ballanta way buriyaan ballan oofiyaal ma aha qof kastoo ballan oofin waayaana yahuud buu noqonaya awa kullamaa in kasta oo caahaduu ay ballamaan cahdan ballan nabadahuma waxaa tuuri fariiqun qaybo minhum iyaga ka mid ah bal agarhum laa yu'minuuna badankood ma rumaynin walamaa jaahum markuu u yimid walamaa jaaahum markuu u yimid rasuulun rasuul oo min cindi illaahi alle xaggiisa ka yimid rasuulkaasoo musadiqu rubay limaa macahum wixii macooda ah labada way tuureen fariiqun qayb ka mid ah oo min aladiina kuwii uutul kitaaba kitaabka la siiyey ah kitaaballaahi ilahay kitaabkiisa wara'a duhuurihim gadaashay ka tuureen kitaabkii u yimid ogaayeen inuu xaq yahay qayb ka mida ah dabada ka tu dabada ka tuurta waxaa looga jeedaa dam ma danaynin wey oo intay saa u qaadeen sidii wax intaad qaada aad dabada ka tuurto oo kale ila shayga haddaad hortaada ku tuurto weli wuu kuusii muuqdaayo in qalbigaaga wax iska bedelaan yaa laga yaaba ood ku noqoto shaygii soo qaadato xagga dambey ka tuureen ma arkaan way tuureen walamaa jaahu markuu u yimid rasuulun rasuul min cindi illaah alla agtiisa markuu uga yimid oo alla soo diray rasuulkaasoo musadiqu rumeyn limaa macahum wixii macoodaha towreed rumaynaya oo sifadii towreed ku yimid nabada waxaa tuuray fariiqun qayb oo min aladiina kuwii ka mid ah uutul kitaaba kitaabka la siiyey kitaaballaahi bay tuureen walaa duhurim gadaashay ku tuureen yacni waxdana kama gelina way naceen kaanahum sidii iyagoo laa yaclamuuna aan ogeyn xagga dhamay ka tuureen sidii iyagoo weligoodba maqal hadda way ogyihiin waxaa weeye sidii waxaan maqaloo waxaan wuxuu yahayba aan garanaynin bay u tuureen gadaal bay ka tureen waxaa loola jeedaa gadaal bay ka tureen sidaan aan sheegnayo yani way naceen oo ma danayni hadday hortooda shaygu hortiisa ruuxu ku tuuro inuu sii yar raaco oo laga yaabo in isbedel ku dhaco laakiin hadduu dib ka tuuro waxa wey dib damba ugu soo noqon maayo marka kaanum laa yaclamuuna waa sidii iyagoo waxba sidii iyagoo kitaabkaa ogeyn bay u tuureen wayna ogyihiin inuu xaq yahay way garanayaan wallahu subxaana wa tacala